نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد waa xadiidka laba boqol iyo sideed iyo labaatan saddex boqol iyo sideed iyo labaatan waxaanu ku dhex jirnay adaabtii iyo shuruudii jamaacada adaabta looga baahan yahay qofka imaamka ah iyo adaabta looga baahan yahay qofka la tukinayo loo yaqaano alma'muum ee nabigu u jideeyey calayhi salaatu wasalaam adaabtaas waxaa ka mid a inuu ilaaliyo qofka tukinaya ummadda imaamka u ahay istiaacadooda addaciifu amiiru rakb inuu ku xisaabtamo qofka tamarta darani inuu yahay ka la tixgelinayo marka la tukanayo kolkaa taagtaa looguma taliya bay dhahaa soomaalidu inaanu qofku hadduu yahay qof firfircoon oo xoog badan isaga oo in badan taagnaan kara inuu dadka ku xigana eego can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaal sallaa mucaadun mucaad ibnu jabal saxaabigii la odhan jiray wuxuu tukiyey biasxaabihi alcishaa asxaabtiisii buu tukiyey salaaddii cishaay eeriyadii deegaankooda iyo xaafadooda ayuu cishaa'igii imaamu noqday fadawala calayhim wuu ku dheereeyey faqaala anabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu mucaad wuxuu ku yidhi aturiidu ma waxaad doonaysaa an takuuna inaad noqotay yaa mucaadu mucaadow fattaanan mid kala diriya oo kala erye ah idaa amamta annaas markaad dadka imaamu noqoto faqra' waxaad akhridaa biwashamsi waduxaaha wasabbix isma rabbika alaclaa waqra bismi rabbik wاllayli idaa yakshaa suuradaha afarta iyo kuwa la midka ah muttafaqun calayhi labadii sheekh baa kutubtooda ku soo saaray wallafdu limuslim imaam muslim baa lafdigale ood ereyada ka raajici karaysa sidaasi baa markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam mucaad talada uu ku siiyey mucaadna sida lagu yaqaa wuxuu ahaa nin maaragtay aada iyo aad u cibaado badan u qiiro badan oo khayrka ugu jibaysan marka intuu la tukado nabiga calayhi salaatu wasalaam buu ku laabtaa xaafaddii iyo eriyadii deegaankii dadkaasuu imaamu noqdaa isagoo tii nebiga la soo tukada faralkaale calayhi salaatu wasalaam buu dadkii tukinaya isagoo salaada uu tukanayuu soo celinaya waa sunni waxa dadkuna ay tukanayaan faradkii kolkaasuu dheereeya dheer buu akriyaya qur-aanka kariimkaa buu macaansanayaa dabeedna waa laga soo cawday nebigaa looga soo cawday calayhi salaatu wasalaam sida riwaayooyinka qaarkood ay xusayaan taladan uu siiye nebigu iyadoo oo mucaad uu halqabsigu yahay oo sababu wuruudi alxadiid baa la idhaha sida aayadduba sabab nusuul ay u leedahay ayaa xadiidka sababtiisu mucaad baahay laakiin waa arrin caam ahoo ina alcibrata bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab ereyga caamnimadiisa iyo sharciga uu nebigu jidaynayo in ummadda wada yaallo weeye oo aanay arrintu mucaad ku gooni ahayn mucaad nebigu aada buu ugu diiday arrintan waxaanu ku tilmaamay hadduu sidan kusii adkaysan lahaa inay nooc fitnaa noqonayso macnaha dadkii oo khayrkii laga eryaa waa fitno oo aada sabab ugu noqoto inuu khayrkii macaansan waayo u dhandhamin kari waayo marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu amray marka uu eh, tukinayo dadka salaada inuu ku tukiyo kisaara suwar kisaar ilmufasal mufasalka qaybihiisa mufasalka subca khamiisada intay soomaalidu odhan jireen suuradaha gaagaaban marka afartaa suuradood buu rasuulku cayinay wa shamsi suuratu lacla suuratu iqra suuratu leyl kuwayaalahaasuu markaa nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam sidaasay tahay oo taraawiixda laftigeeda dadki inay dee qur-aankiina dhegaystaan maxaan ku idhaahdaa jamicii inay yimaadaan inay kari karaanna ay noqoto way ku talinayaan culamaau salaf axmed ibnu xambal raximahullah markuu mawduuca ka hadlayo ee uu lafagurayo waa kale wax gaarahoo ku soo arooray qadar la cayimayo oo qur-aanka lagu ee taraawiixda waa salaaddii sunnahayda jamac ahayd ma jiro laakiin dadka wada tukanaya waa intay karayaan dadka wada tukanaya isla jaan qaadaya ee caamka ahi inta ay istidaacadoodu tahay sidaa darteed baa taraawiixdu berigii juska iyo labada iyo lagu akhriyi jiray iyo marka iminka xisbiga la akhriyo ay kala shacbi badan tahay jamca masjidka mustafaadaadka xadiidka ilaa lix shay baa laga faa'idaysanayaa qofka faralka tukanaya inuu ku daba tukan karo qof sunno tukanaya waa laga qaadanayaa dee macaad salaadiisii faralkaadi suu soo tukaday tanuu soo celiya waa sunne waxaa kaloo aynu ka faa'idaysanaynaa imaamnimada sidaynu axaadiista dambeba ku arki doono qofka aqoonta iyo taqwada iyo wanaagga iyo cilmiga u ehelka ah in ay ku habboontay mucaadna sababta loola sugayay salaadan tukinteeda waa taa wey ninka ugu aqoon badan ugu qur-aan badan ugu qiro wanaagsan ayuu ahaa ereyada sidaa darteed baa intuu isagu soo noqonayo ayaa la sugayay waaye nebiguna saasuu ku sugay calayhi salaatu wasalaam ma habboona in uu ku dhibo imaamku dadka uu tukinayo qirada uu dheeraynayo waa kii xadiidka aynu kusoo marayna faina fiihim adaciif wasaqiim wadalxaaja qofkii muraadka lahaa iyo kii weynaa iyo kii bukay intuba waa ka mid bulshada kugu daba tukanaysa takfiifka marka laga hadlayo iyo fududaynta waa mid aan salaadii waxba u dhimaynin iyo maxaanku dha dhamaystirkeedii waa inuu yahay dee heerkan oo kale waa laga yaabaa innaga dadka qaarkood inay heerkan laftiisaba dheerar u qabaan oo inahan haddii lagu tukiyo dadka qaarkood ba inay u arkaan in suurad dheer lagu tukiyey marka dherarkiibaa nisbiyahe halka lagu jaangoynayu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam Ah, sidaa darteed ba anas uu lahaa maa sallaytu khalfa imaamin qadu akhafa salaatan walaa atama salaatan min annabiy salaadda nebigu way fududay waanay dhammaystirnayd waanay dhammaystirnayd labadaasaa la isku daraya sidaa darteed baa waxa ay salaada dhexdhexaadkaa aimadu ku qiyaasayeen fa kaana sujuuduhu qadra maa yaquulu subxaana rabiya alaclaa cashara maraat wa rukuucuhu kadalik masala qadar la yidhaahdo subxaana rabbiya alaclaa toban jeer ayaa uu sujuudi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu dadka tukinayo subxaana rabbiya alaclaa subxaana rabbiya alaclaa subxaana rabbiya alaclaa oo toban jeer lagu celceliyey waa waa qadar fiican wey fitnada ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigan uga digay sidaa darteed baa ay tahay qofku marka uu khayrka ku hogaaminayo dadka in uu mar walba ku xisaabtamo shay waafina ah ummaduna istidaacadoodii awooddooda ah istidaacada tixgelinteedu waxa ay keeni karaysaa in dadka la isku wado masalada horeynu uga soo hadlay ikhtalafa alculamaa fii sixati imaamati almutanafil lilmuftarid labada qof oo isku daba tukanaya een salaadooda iswaafaqsanayna midina faralka tahay midina sunni horeynu usoo aragnay in ay jaa-is tahay xadiidkanina uu markaa daliilu yahay wa can caaishata radia allahu canha caashi waxay warinaysaa fii qisati salaati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama binnaas markii uu nebigu dadka tukiyey wa huwa mariid isagii oo bukay qaalat waxay tidhi fa nebigu wuu yimi xataa jalasa jeeroo uu fadhiistay can yasaari abi bakrin abubakr bidixdhiis ayuu fadhiistay fa kaana yusallii binnaas dadka ayuu tukinayey jaalisan isagoo fadhiya nebigu calayhi salaatu wasalaam iyaguna way taagan yihiin wa abubakrin qaa'iman abubakarna waa tukanaya isagoo taagan yaqtadii abubakr abubakar wuxuu ku dayanayay bisalaati annabiyi sala allahu calayhi wasalam salaada nebiga ayuu ku dayanayay oo macnaha muqtadi buu ahaa sidaa darteed isaga nebigaa tukinayo muballiq baanu ahaa wayaktadi annaas dadku waxa ay ku dayanayeen bisalaati abi bakr abubakar salaadiisay ku dayanayeen isagay arkayeen ila nebigu fadhiya calayhi salaatu wasalaam isagaana muballiq ahaayo xagga afcaasha laga eeganaya muttafaqun calayh markuu nabigu bukooday calayhi salaatu wasalaam ayaa waxau ihi muruu abaabakrin falyusalli binnaas abubakar bal ha loo sheego dadka ha tukiyo markaa sidii buu dadka ku tukiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam xoogaa yar caasimaa yar dareen buu helay inuu soo kici karo markaasuu jamicii usoo luuday abuubakar buu geestiisa bidix fadhiistay iyadoo taasi ay muujinayso inuu isagu imaam ahaa waayo waxa macruufa imaamka iyo ma'muumka dee inay meel kale leeyihin qofka imaamka ku xidhani markay laba qof aatiin midigtuu leeyahay imaamkuna bidixduu leeyahay markaa bidixduu ka fadhiistay rasuulku sala allahu calayhi wasalam sida loo tukanayana saasay ahayd abubakarna wuxuu ku xidhay rasuulka dadkuna dee abubakar baa mubaliq u ahaa oo ay kusii xidhnaayeen waxaynu halkaa ka faa'iidaysanay qofkii markaa awoodi kari waayo kicitaanka walow imaamkiiba ha ahaadee inuu fadhiga ku tukanayo dadkiina ay sala jooga ku tukanayaan xadiidkani kii hore ayuu nasakhayaa saynu hore usoo maraynin hore usoo sheegnay wa jawaazu imaamati alcaajiz can alqiyaami bilqaadiri calayh wakhasat alxanaabilatu hada bilimaami araatibi qasran lilxadiidi calaa adyaqi madluulaati macnaha waa in la yidhaahdo un kanaa dee kii ugu dambeeya waxaa laga qaadanayaa mubaliqu in uu wanaagsan yahay markuu imaamku dadka codka gaadhsiin kari waayo cid gaadhsiisa dadka ee microfoonna lahayn riwaayada muslim baa sii bayaaminaysa inuu abubakar mubaliq ahaa oo aanu imaam ahayn ana ababakrin kaana yusmicuhum takbiir riwaayada muslim waxay leedahay abubakar kaalinta uu qaadanaya waxayd nebigu ku xidhnaayo dadku maqashiinayay codka imaamku dee dhinaca bidixduu marayaa marka ay laba qof saas oo kale isu barbar taageen ilaa abubakar safkii baa ka buuxa waxaynu ka faa'idaysanaynaa adigoo salaada ku jira inaad ku xidhan karta cid kale ku xidhashadu ma aha oo qura marka salaada la bilaabayo ee adiga oo salaada ku jira waad ku xidhan kartaa jamac tukanaya tale adigoo halka ku tukanaya haddii jamacii uu galo sunna tukanaysa waad iskaga bixi oo waad ku xidhan taasi gaar bay hedo soo marna laakiin adigoo faralkii ku jira haddii jamacii samaysmo waad ku xidhan kartaa aynu ka faaidaysana masalada si aynu qaadanay waa sidaa weeye intaa dambe uu kuu sheegayaa waxa weeyaan ma abubakar baa imaamahaa mise rasuulka sala allahu calayhi wasalam abubakar ma'muum buu noqday intii uu imaamka ahaa kadib nebiguna imaam buu noqday ummadduna waxa ay ku dayanaysay abubakar laakiin rasuulkaa imaama wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaal nebigu waxau ihi ida ama axadukum idaa ama axadukum annaas midkiin hadduu dadka imaamu noqdo ama imaamkii raatibkaa ha ahaado ama mid hal maruun imaam noqday ha ahaadee falyukhafif ha fududeeyo heerka fudaydku uu joogana soo cayi nebigu calayhi salaatu wasalaam fa inna fiihim dadkan tukanaya waxaa ku jira addaciifa mid tamar daran walkabiira mid da-weynoo odaya asakiira dhanka hore ku yar waalkabiira ku weyn wadaciifa ku tamar daran wadalxaajati ku muraad leh faidaa sallaa waxda midkiin markuu keligii tukanayo falyusalli kayfa shaa dee siduu doonaya ha u tukado ama ha dheereeyo ama ha gaabiyo waa adaabtii jamaacada waa adaabtii looga baahnaa laga doonayo imaamka inuu dadka isku wado ilaan xikmaddii waxayd in khayrka lagu uruuro khayrkoo lagu uruuro wax kasta oo xoojinaya waa in lagu dadaalo wax badan ayaad arki doontaa markaa in la xulanayo masjidkii baa la xulanaya iyo inuu muhaya yahay o diyaarsan yahay qofkii qaariga ahaa inuu yahay qof ehelu ah jamicii in laga ilaaliyo wixii urta ahaa in laga ilaaliyo saxmadii in laga ilaaliyo wixii dadka jirkooda mudi lahaa ama waxyeelo soo gaadhsiin lahaa sida warankii uu nebigu lahaa ka daayo ha soo gelinina masjidka kullu dalik waa waxyaabo tamkiin ku samaynaya in jamcu uu lagu soo ururo marka sakiirkani faina fiihi mustakiir waxaa soo fasiraysa riwaayadii hore aynu soo marnay uu nabigu yuhi calayhi salaatu wasalaam mararka qaarkood waxaan salaada galaa anigoo le aada yaro dheeraysi kolkaasaan maqlaa ilmo yaro ooyaya dabeedna waan soo gaabiya anigoo ka baqaya hooyadii inay la argagaxdo ama ilmaha yare ooyaya ay dartii la walaacdo ile jamicii buu ilmaha yari ku dhex jiraa laftiisu ama hala tukanayo ama meesha ha lagu hayo marka sakiirkaa yar baa jira oo isaguna u baahan in ricaayo loo sameeyo si gaara ah loola dadaalo oo laga warhayo iyo kabiirkii odaygaya haadee qofku marka uu had iyo jeer da taagan yahay waxaa laga yaaba dee qofka iminka maqribkii yimi lix ee cishaayigiina sideedda maraya reer magaalkana sibuu isaga yar xanuuna badan yahay in kaadiba uu la ildaran daran yahayba horta inaan wax kale intaan wax kale la gaadhinba oo u baahan in markaa loogu dhaksado dadka qaarkood baa xanuunsanaya waa kaa rasuulku tilmaamaya sala allahu calayhi wasalam iyo cudurkan ilaahay dadka uu ku salliday macaanka marka cumuuman taasina waa midh jiro oo lagu xisaabtamayo dal xaaja kii muraad lahoo sida dee imika masjidkan oo kale dadka ka agdhow waxay u badan yihin dadkii shaqaysanayay ama tijaaradda ku jiray marka qofkii wuxuu isku dayay inuu jamciina ka qayb qaato meheradiina u dhaksado ay dayacanta marka iyana in lagu xisaabtamo wey markaad gaar u tukanaysana falyusalli kayfa shaa wa can camri bni salama radia allaahu canhu qaala saxaabigaa yari wuxuu yidhi qaala abi aabbahay baa yidhi isagoo ummaddii halkaa joogtay reer madiine la hadlaya ji'tukum waan idinka imi min cindi annabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga agtiisii baan ka imi xaggii nebigaan ka imi xaqan nabiyan xaqan nebigii dhabta ahaa ilaahay uu soo diray cilmigii iyo waxyiga samaawigaa laga qaadanayay ayaan dad yahow idinka ime iga dhegaysa waxa uu markaa u gogol dhiganayaa waxyiga uu soo wado iyo cilmiguu sheegaya inay ka qaataan qaala nebigu wuxuu yidhi buu yidhi fa idaa xadarat isalaatu dad yahow reer madiina fariintanaa idiin dhiibayaae markay salaadu soo xaadirteed ay timaaddo falyuadin axadukum midkiin ha ydin adaamo oo muadin yeesha walyaumakum imaam ha idiin noqdo akarukum qur'aanan ka idinku qur'aan badan ka idinku qur'aan badan qaala wuxuu ihi fanadaruu way eegeen saxaabigan yar baa wuxuu ihi way way isbaadhbaadheen dadkii eeryadaa deganaaye anigu aan ku jiray falam yakun muu noqonin axadun qofnaba akara minii qur'aana mid aniga iga qur'aan badan waa la waayey buu ihi saxaabigan yari saxaabigan la laydhaa camru bnu salama wuxuu ihi cid iga qur'aan badan markii la isxog waraystay waa la waayey faqadamuunii way horu mariyeen wa ana bnu sittin aniga oo lix jir ah aw sabci siniin ama toddoba jir ah anigoo lix jir ama toddoba jir meelahaas ayaa la yidhi imaam noqo rawaahu albuhaari wa abu daawuud waannasaa-i hagii kasii warramaya alxamdulilaahi imaamnimada ah diin ahaan iyo duunya ahaanba waan ugu l waan ugu liibaanay anigu oo markii ma garanaysa sidii uu ku tukiyey ayaa dee nin qayd yar buu iska gashanaayoo markaasaa ah, in yaroo faydfaydasho ah ayaa iska dhacday meelaha daba mararka qaarkood dabaylina way jirtaa dumarkiibaa dee iyaguna xagga dambe ku tukanaya jawigana yaro qiyaasayo imaamkii halkaas arkaya waa kuwii markaa dumarku yihi waarucanaa istaqaariiku waa ragow imaamkiina dee xaggiisa dambe hala qariyo dhara loo yiiyo <laughs> meeshaa waxaan ka helay buui laba goo nooca waaweyn un dadka ay qaataan meeshaa suur baan ku dhacay buui qaaliya waaya ehm, waxa halkan aynu ka faaidaysanay adaanku waa fardulkifaaya haddii ummadda qaybi ay fulisaynta kale wuu ka dhici waxaaynu ka faa'iidaysanay cidda ugu qur'aan badan ila waxaynu ka hadlaynaa shuruud lqudwa wa shuruud maxaanku dhaha imaama fi salaa shuruudda imaamnimadaynu ka hadlaynaa cidda ugu qur-aan badan waxaa lagu tixgelaya inuu yahay qur-aanka ilaan salaadii shayga ugu badane lagu camirayaa waa qur-aanka waxaynu ka faa'iidaysanaynaa oo kale qof aan qaan gaarin oo laakiin yar oo wax kala garanaya oo heerkii tamyiiska la odhan jiray gaadhay in uu imaam noqon karo qowl baa odhanaya inaanu nebiguba ogeyn baa laga yaabaa kaa jawaabtiisu waxa ay tahi ana allaha qad callama dalika bilaa shak wa kwn اllahi tacaala aqara walam yanzil calى nabiyihi waxyun walam yunzil walam yanzil calayhi waxyu calى buطlaani imaamati daliilu calى ana ma facalahu xaqu walaysa bibaطil macnaha waxa weeyaan nabigu calayhi salaatu wasalaam waa ogaa ilaahay ogaana waxii kuma soo dejin lagu diidayo saa darteed imaamnimadiisaas waa sugan xaddu tamyiiz goormaa la odhan karaa qofku dee waxbuu kala gartay waa markuu todoba jir iyo lix jir iyo meelaha gaadho oo qofka caqliyad wanaagsan u dhashay markuu lix jir gaadhada dee wax badan buu garan karayaa toddoba jirna dee waa xaddu sinu tamyiizo waa markuu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam caruurtiina waxaa amartaa salaada tuko dhacdo inan iyana mid kasta tuko amarkaasaa la siinaya waa waktigii la yidhi haddii aabbaha iyo hooyadu ilmahan marka ay dee kala tagaan labadooda hadday isku qabsadaan oo aabbuhuna uu yidhaahdo anaa ilmaha kaxaynaya hooyaduna ay tidhaahdo anaa korinaya ilmaha yar baa loo bandhigaya la odhanaya aabba iyo hooyo keebaa dooranaya marka kuu yidhaahdo waan raacayaa ila waa mumayiso heerkii wuxuu gaadhay waxgaradka ahaa ayaa loo ogol yahay inuu raaco xaddu tamiis wey waaya sidaasi baa markaas de waana dhacdaaba tartankii musaabaqadii dhaweyd baan filaynahay inay ahayd reer jajniyo habaan umalaynaya ilmo yaroo toddoba jira ayaa tartankii caalamiga ahaa ee dubay lagu qabtay ka qayb galay oo soddonka xafidsan toddoba jir bu aha weliba jumhuuriyadaha ruushka ee islaamkaabuu ka yimi carabba ma ahaynba oo la weydiinayay markaas aayaddaa iyo suuradda ay ku jirta iyo raqamka aayadda iyo xifdigeeda iyo waxaasoo dhan buu sheegaya waaya marka haddii qofka si wanaagsan loo diyaariyo oo caqliyadiisa iyo cilmigiisaba la dhisay iyo tarbiyadiisa isagoo yar buu wax weyn yahay waxaynu halkan ka faaidaysanay imaamnimadu inay ka fadli badan tahay mu-aadinnimada waayo waxaad arkaysaa xulashada lagu sameeyey sameeyeyba kasii gaar ayaa kasii sarraysa mu-aadinnimada oo dee imaamnimadii waxaa la xidhiidha ama waa hogaamin kasii miisaaniye culays badan tan had iyo jeer mu mu'adinnimada sida bukhaari ku sugan waxa uu tilmaamaya sababta inan ka yaray u qur-aan batay waxa uu ihi meel dariiqee xaafadda iyadoo ahayd markaa dadka madiine ka yimaadee nebiga ka soo qaata calayhi salaatu wasalaam qur-aanka ayaan ka qaadan jiray inta ay kolba soo xafidaan qaar maxaa nabigii qur-aan lagu soo dejiyun baan odhan jira way sheegaan saasaan ku xafidaa hal mar unbaa loo marinaya sida uu xafidaya wuu xafiday wuu xafiday wuu xafid saas ugu qur-aan bata faalcilmu biljiddi walijtihaad cilmigii waa xirfad la barto oo dadaal iyo ku imanaysa iyo ijtihaad khilaafu alculamaa aimadu maxay ka qabaan imaha yar inuu wax tukin karo abuu xaniif baa taa diiday oo ihi qofku haddaan u qaangaarin salaad sunno iyo faraltoona ma tukin karo dadka laakiin saddexda madhabe kale waa qabaan ee waxay kusii kala duwan yihiin qaarkoodna waxay leeyihin sunnuhunbuu imaam ka noqonoo faralka imaam kama noqonayo laakiin imaamu shaafici raximahullah waxa uu leeyahy ilmuhu kol haddii uu dee heerkaasoo kala gaadhay saxaabigan qof wax kala garanaya qur-aankiina hagaajinaya sunno iyo faralba wuu tukin karaa xadiidkan saxiixa ah baana u daliilada marka imaamu shaafici raximahullah inkastoo saddex sheekh dhinac ay ka mareen oo jumhuurtii ay yihiin isaga ayaa ku taagan masaladan dee waxaana xoojinaya xadiidka uu nabigu uhi ya umu lqawma aqra'uhum likitaab illaah ilaahay kitaabkiisa qofka u akrin badan ayuun baa dadka tukinaya dabcan dee raggiya hadday dumarku isu yimaadaana dee tooda uqiraba sidaasay tahay oo runtii ehm, cilmigu waxa aada halkaa ka arkaysaa qiimaha uu qofkii u yeelayo qofkii yaraabaa ku weynaanaya qofkii weynaana cilmi cilmi la-aantiibuu la yaraanaya tacalam falaysa akuu cilmin kaman huwa jaahilu wa ana kabiira alqawmi laa cilma cindahu وأن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل ninka shaacirkaah waxau lahaa waxbaro qofna lama dhalin isaga oo aqoon leh qof waliba dee markuu soo dhashu waxbarta marka waa xirfad la baranayo o lagu dadaalayo cilmiga waxbaro qofku marka uu weyn yahay aanu waxba aqoonin wuu yar yahay bu taa macnaheedu waxa wey markuu yar yuu waxyaqaanana waktiga la isugu yimaado meel macrifo iyo aqoon lagu tixgelinayo looga baahan yahay wacan abi mascuudin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu uhi yaa ummu lqawma qolada meel isugu timaada waxa imaamu noqonaya aqra'uhum ka ugu akrin og likitaab illahi tacaala ilahay kitaabkiisa oo qur'aanka ah fain kaanuu haddii ay yihiin fi lqiraa'ati sawaan akrinta qur'aanka haddii dadka meeshaa isugu yimi ay ka siman yihiin ama ha wada wanaajiyeen ama si daciifaba ha wada yaqaaneene fa aclamuhum bisunna ka sunnaha nebiga u yaqaana ayaa ku soo xigaya fain kaanuu fi sunnati sawaan haddii ay sunnihiina wada yaqaanaan iyo axaadiistii faaqdamuhum hijra koodii ugu soo hijro horreeyey ugu hijro horreeyey ee maka wakti hore ka yimi fain kaanuu haddii ay yihiin fi lhijrati sawaan hadday ku siman yihiin xagga hijrada faaqdamuhum silman ka ugu islaamnimo horreeyey ee wakti hore soo islaamay wa fii riwaayatin sinan ka ugu da-da weyn walaa yaummanna yuu imaamu noqonin arrajulu ninku arrajula nin kale yuu imaam ugu noqonin fii sulbaanihi halkuu xukumayo ama halkuu leeyahay ama halkuu isagu u sarreeyo walaa yaqcud yuu fadhiisanin qofku fii beytihi gurigii qofkaasi leeyahay calaa takrimatihi meesha lagu maamuusee gaarka u ah yuu ka fadhiisani ilaa biidnihi kanoo fasaxo oo ku soo dhoweeya oo yidhaahda sariirtayda iyo furaashkayga iska fuul mooyaane imaamnimadii dee arrinkeedu ma sahlana waxaa lagu tilmaami karaa inay tahay mas-uuliyaddii iyo khilaafadii ummaddu ay lahayd oo heer hoose una oo maaragtay halkaa sare un ka yaro hooseysa wey waa suura musaqara min alimaamiyati alcudma imaamnimadii weyneedii iyo mas-uuliyaddii iyo madaxtinimadii dadka muslimiinta ah loo doonayay bay iyaduna xagga hoose tahay waaya marka in la xusho qofkii oo waxaa lagu xulanayaana waa akhrinta qur'aanka kariimka ah aqra' marka la idhaahdo waxa uu tilmaamaya waa ismu tafdiile eh. xifdigiina waa keenaya qofku inuu xafidsan yahay tajwiidkiina waa noqonaysa qur-aanku in macnaha si fiican oo qurux badan loo akhriyo waratil ilqur'aana tartiila sidaa ilaahayba uu leeyahy subxaanahu wa tacaala qiradiibay ku sinmeeno waa dad wada quraah xaggii qirada waa la iskaga wada wanaagsanya ama waa isku mustawi waxaa loo eegayaa sunnada nabiga yaqaanabu rasuulku uhi sala allahu calayhi wasalam sunnada waxaa looga jeedaa axaadiidta la xidhiidha cilmiga salaada iyo cilmiga imaamnimada iyo wixii uu ku sixi lahaa salaadan uu dadka tukinayo qofku waanu aqoon u leeyahy oo haddii ay wax ka khaldamaan wax waanu sixi karaa oo sida afdalka waa dadka u tukin karaa sunnada barashadeeda se ugu sii muhiimsani waxa weeye takhasuska iyo majaalka goobtaa marka laga hadlayo salaadii inuu cilmigeeda aada u yaqaano fiqigiina de waa ilaan wuxuunu la socdaa un sunnada sunnada cirka lagama fiqiga cirka lagama keenaye waxa uu ka dhalanayaa maxay qur-aanka iyo sunnaha un sunnadiina way ku wada simayn oo waa yaqaanaa ka ugu hijro roon hijradii haddii ay waktigaa mashruuc tahay hijradiina way ku sinmeen ka ugu islaamnimo horreeyey riwaayada kalena sinan bay tilmaamaysa ka ugu weyn mar haddii dadku sida kale u siman yahay da'dii waa la tixgelinayaa labadii qofa inta kaleo dhanba ka siman ka weyn baa imaam noqonaya arrin la xidhiidha damiirka dadka iyo shucuurkooda in la ilaaliyo xuriyat lmilk watasaruf in qofka loo tixgeliyo xorriyadda u leeya maamulkiisa iyo tasarufkiisa iyo milkigiisa in loo tixgeliyo shucuurka iyo dareenka qalbigaa ayuu aada u ilaaliyaa sharcigeenu waayo yuhuunta iyo wada socodka waa xagga quluubta weeyi dadka inta quluubta u fayowdahay way isku siin bannaayihin marka qalbiga iyo nidaamkiisu ka wasakoobo haba iska wada jireeno faraaray leeyihin oo way kala jeedaan waayo marka nebigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam walaa yaumana arajulu rajula fii sulطaanih meesha uu qofku ka madaxdaya yuu imaam ugu noqonin gurigiisana halka takrimadiisa ah lagu maamuuse u goonid ah yuu fadhiisanin ilaa isagao ufasaxa mooyaane marka hadduu qofku meel xukumayo isagaa imaam noqonaya hadduu gurigiisa joogo isagaa imaam noqonaya hadduu meheradii joogo isagaa imaam noqonaya haddii xaafadiisa meel gaara la doonayo in la intifaacsado isagaa looga dambaynayo intaasoo dham waa xaq dhowr waaya waxa uu markaa halkan mustafaadaadka kaaga dhigay qofba qofkuu ka fadli badan yahay xagga cilmiga iyo taqwada ayaa la horraysiinaya alwaajibu an yakuna hada darsa lilmuslimiina fi cumuumi alwilaayaat falaa yuqadamu calayha wayuwallaa calayha ila man huwa ahlu laha waijtamaca fiihi sharطaani alcadiimaan alamaanatu fiihi walquwa calayhi kama qaala tacaala ina khayra man istaajarta alqawiyu alamiin wa waa arrin la xidhiidha xagga mas-uuliyadda caamkaana qofka afdalka ah ee taqwo iyo diinba lagu tuhmayun baa la horraysiin labadaa shardi ee asaasiga ah ee la isla waafaqsanyay qofka la horumarinayo in loo eego diin iyo dunyada ayaa la tixgelin doonaa ee ah qofkan inuu ammaanona leeyihin aqoonna leeyihin ammaan iyo aqoona ammaano iyo aqoon waa laba arrimooda aada u muhiima ah. lidalik buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaari ku sugnaa idaa dayicat alamaana faاntadir isaaca faqaala acraabiyun kayfa ya rasuula allahi idaacatuha qaala idaa usnida alamru ilaa kayri ahli nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo ka warramaya guud ahaanba diin iyo dunyada dadka waxa looga baahan yahay waxa uu tilmaamay aakhiru zamaanka astaamihiisa inay ka mid tahay marka ammaanada la dayacabud qiyaamadii markaa waa soo dhowday nin reer miyaa si yara iftiimiye wuxu uhi sidee loo dayacaya ammaanada waa arrinkoo loo tiiriye buu ihi cid aan ehelkiisa ahayn cid aan aqoon lahayn ammaanana lahayn ah, aqoonta dabcan la sheegayaana waxa weeyaan ta ugu muhiimsani waa ta diinta wey aqoonta ugu muhiimsani waa ta diinta kol hadduu qofku diin laawo iyo aqoon ma hayo wixii kaleo dham inkaarunbay isugu biyo shubanayaan aqoon la sheeganayo aan diin lahayn waa dee sida wax loo cuno iyo hunguri wixii la xidhiidho wey aqooni waa ta ilaahay ku barta arrinka marka loo tiiriyo waa arrinkii diinta iyo arrinkii adduunyadaba cid aan ehelka u ahayn ayuu nabigu lahay calayhi salaatu wasalaam waa run weeyo dee waa taa maanta aada arkayso waxa la ysku haystaaba waa arrinka oo loo tiiriyo cid ehelkiisa ah arrin haddii loo tiiriyo cid ehelkiisa ah cirkiiyo dhulkuba waa isla qaylinaya macnaha lama doonayo alaaminuun alaqwiyaa dad aqwiyaah oo awood badan ammaanana leh laakiin yudlab adducafaau alkhawana dadka liitee ducafada ah ee khaa'iniinta abaa toosh lagu raadinaya oo la baadi doonaya waayo adduunyadu xagga ifsaad iyo xumaanta ayaa dadka maanta horkacaya ay u wadaanoo ay u riixayaan aqra'uhum riwaayada kalea fasiraysa odhanaysaa waliyaumma akaruhum akarukum qur'aanan xataa qofkii la horumarinayey ee qur'aanka lahaa ilaa aakhiru soconaya qur'aanka iyo ehelkiisii macnaha horumarinta la horumarinayay nabigu calayhi salaatu wasalaam shuhaadadii uxud lagu dilay markii la aasayey waxa uu lahaa xagga iilka dee dhowr baal meel lagu wada aasayey xagga qiblada xigsiya qadimuu akarahum qur'aana kooda qur'aan badan xagga qiblada hala sii xigsiiyo waa loo jeeday waa qiimo weyn weyn imaamka raatibka ah isaga waxa weeyaan waa la dayn doonaa oo waa lagu daba tukan doonaa ama in kana lilmasjidi imaamu raatib fahuwa almuqadam walow xadara afdal minhu liqowlihi walaa yaumana arajulu fii sulaani macnaha isku qabsi arrintu imanine haddii qof tukiyo lagaba qiro wanaagsan yahay oo imaam uu ka yahay halkaa oo dad badanoo qur ay iskaga daba tukadaan dhib maleh dad badanoo ka qur-aan wanaagsan ay ku daba tukadaan haddii halkan u daahirkeeda la eego oo aan axaadiidtaa kale sultada iyo gacankuhaynta sheegaynin sheegaysa laga dulboodan labada laysla isla waxay noqonaysaa in midba mar laga sii riixo ayay noqonaysa <laughs> mid ka qaarisani kolkuu yimaado in laga riixo kalena musalsal bay noqon wa maa banaahu wamaa banaahu ahlu shawaarici waalqabaa'ili min almasaajidi faalxaqu fi limaamati liman radow bihi walaysa lahu casluhu maa lam tatagayar xaaluh marka imaamkii kolka hore la cayimayo ayaa lagu xisaabtamaya inuu noqdo qof ehel u ah oo shaqadan qaban karaya ila waa shaqo aad iyo aada u muhiim ahoo diineeda asxaabtii wada joogo waa abubakar uxulayaa rasuulku sala allahu alayhi wasalam walibni maaja min xadiidi jaabir radia allahu canh waxa uhi walaa walaa ta'ummanna iyo imaamu noqonin imra'atun gabari rajula nin walaa acraabiyun mid reer miyiina muhaajiran nin soo hijrooday oo islaamkiisu horreeyey yuu u noqonin isaguna imaam walaa faajirun mid fallaagooba oo xagga khayrka aan badsanayna mu'minan qof ilaahay ku xidhiidhsan oo caabudayo wanaagsan yuu imaamu noqon wa isnaaduhu waahin sanadkiisu wuu liitaa waa xadiid daciifa wey xadiidkan daciifka ahi macnaha uu tilmaamee waxa weeye gabadhu gabadh way tukin kartaa ragguna dumar waa tukin karaa laakiin dumarku ma tukin karaan rag xadiidku inkastaba daciif ha ahaado laakiin waxa uu jirtaa masaladu ijmaac ayay iskaga dhowdahay wayakaadu yancaqidu alijmaacu calaa cadami sixati imaamati almar'ati lirajul inaanay gabadhi rag ama nin imaamu noqonaynin waa masalo muslimiintu ay isla waafaqeen ittafaquu calayha baa la odhan karaa heer ijmaac bayuu gaarin laakiin waa heer itifaaq oo cidda qowlkooda la tixgelinayo oo dhammi ay markaa qabaan xadiidkii caamka ahaana way u soo deliishadeen laa yuflixu qawmun wallow amrahum imra'a ma liibaanayaan qole arrinkooda islaan u dhiibay waaya ta waad iska garan karaysaa ruux dumara iyo nin halka ay maaragtay kala marayaan xaalkooda halkaa markay maraysay ka nabadgeli la-da oo cawradeedii baa laleeyahay ha asturto oo gurigeeda in badan ha iska joogto iyadoo halkaa u baxdo oo dee imaam noqotona maxaad u malayn dee shaydaanku iyadaabuu dhex fadhiisanaya dadka tukanaya ama eegideeda ha noqoto ama faallaynteeda ha noqoto marka intay khushuucaan iska daayo ifsaad baa iman karaba waa ka nabiguna calayhi salaatu wasalaam tilmaamaya xadiidka soo socda safafka ragga ee u dambeeya iyo safafka dumarka ee usoo horeeya ayaa labadaaba la tilmaamay wax kusii yihiin sababtu waxa wey isku dhawaanshaha imaamnimada arrinkeeda inaga dah marka cidda qowlkooda lagu xisaabtamayo o dhan ilaa man laa yuctadu qawlu qofka markaa reer miyiga ah iyo ka reer magaalka ah unbaa looga jeedaa saaxibulhijra waalacraabi qofka inta badan baadiyaha jooga waa laga aqoon badan yahay shar iyo khayrba alacraabu ashaddu kufran wanifaaqa waajdaru an laa yaclamuu xuduuda maa anzala allahu calaa rasuulih inay cilmi yaraadaan bay u dhow yihin ayaa aayadda tilmaantay xagga qofka faasiqa ah hadduu madax yahay oo kale masalan dadkiina uu hogaaminayo tukinayana waa la iskaga daba tukan doonaa waabu ladan yahayba kol hadduu salaad tukinayabe oo berigii hore dadka muslimiinta ah ee madaxda ahaan jiray dee salaadda iyagaa tukin jiray a'imadooda salaadana dadka way tukin jireen marka qaarkood baa yar dhacaysa iyagoo leexleexday oo macsiya iyo gaf ka yimaado ayay dadka haddana imaamu u noqon jireen asxaabtuna sidaasay iskaga daba tukan jireen cabdulkariim aljazari baa waxa uu leeyahy waxaan soo gaadhay toban asxaabtii nebiga ka mid ah oo ku daba tukanaya a'imata aljawr qolyihii reer bani umaye iyo markaa wakhtigaa hore iyagaa madax ahaaye ee jawrku xaggooda uu ka imanayay xadiidkii markaa isaguna bukhaari aynu ku soo marnay abi hureyra warinayna wuxuu tilmaamayey aimatukum yusalluuna lakum walahum fain asaabuu falakum walahum wain akhba'uu falakum wa calayhim dadkaa madaxda idinahe idin tukinaya cibaadada hadday sida sawaabkaa asiibaan dee idinka iyo iyaguba ajrigii waa hasheen hadday gafaanna idinku ajrigii waa leedihiin iyagaanay dembigu saaran yahay waliid waliid ibnu cabdilmelik buu aabaan umalaynaya mid tukiya asxaabta ibnu cumar baa ku daba tukanaya markaasuu salaadii subax buu ayuu khalday afar buu ka dhigay buu yar cabbay xoogaa markaa kolkii uu ka baxay buu kusoo jeedsada wuxuu hi hal asiidu lakum miyaan idiin kordhiyaa waa kii lahaa dabeedna walaa zilnaa fi ziyaada beryahanba siyaadadaasun baanu ku jirnay buu isagoo inuu ibnu cumar ahaa iyo ibn mascuud ahaa midkoodba ibn mascuudba waaya waar miyaad beryahanba waanu iska kororsanayne miyaad kusii dari bui imikaabay badnayd marka iyagoo ilaalinaya ummaddu in aanay isku dhicin oo aanay iskhilaafin oo aanay cadowgeed u jabin ayaa intay iskala tukadaan bay gaar isaga tukan jireen hadday doonaan sooda wayajuusu lirajuli an yusaliya salawaati alkhamsi waljumca wakayri dalika khalfa man lam yaclam minhu bidca walaa fisqan biitifaaqi alaimati alarbaca haddii qofka aanad ku ogeyn wax fisqiya iyo bidca toona iskaga daba tukan laakiin haddaad ku og tahay inuu qofkani yahay qof bidcoole ah ama faasiqood meel kale helaysa wax mushkiladoo ka dhacaysa anaanay jirin dee iskaga tag oo masjidka jamaca badan iska tag oo masjidka imaamkiisu uu caqiido wanaagsan yahay ee cibaadada uu hagaajinayo ee uu si miir qabta dadka u tukinayaad ayaad ku daba tukan doonta qofka aaminsanba masalan fulaan alfulaan almayit inuu dee tasaruf leeyahay oo ninkaa isaga aha weliga aha dhinta inuu aakhiro intii dee intuu allaystay kadib dadka wax taro oo tasaruf leeyahay oo awliyadu isbedasho oo saas dee qofka heerka aaminsan runtii dee dhibkeeday leedahay ku daba caqiidadiisa waay wacan anasi radia allahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu wuxu uhi isagoo ka hadlaya adaabta jamaca iyo waxa looga baahan yahay mutadallabaat ljamaaca jamcu wuxuu keensanaya laynooga baahan yahay isagoo inagu irshaadinaya wuxuu leeyahay russuu sufuufakum waar safkiina isku giijiya safkiina isku dhajiya waqaaribuu baynaha dhexdeeda isku xidhiidhiya waxaaduu bilacnaaq qoortana isku hagaajiya o yay kala horhoraynin rawaahu abu daawuud wاnasaa'i waصaxaxahu bnu xibaan walxadiidu صaxiix xukumka xadiidka marka la eego waa saxiix sidaasuu nebigu faray calayhi salaatu wasalaam rasta albinaa kaanahum bunyaanun marsuus waa isku dhajinta in safkii dhinaca laysu saaro waqaaribuu baynaha ayuunbay isku macnayeen in dadka dhinaca isku hayaa waa in ay aanay gaab u dhaxayninoo meel shaydaankii uu soo geli karaa waa inaanay jirin inay dhinaca isku hayaan wey xagga marka la eego isku dheganaanshahooda isku dheganaanshahaasoo aan keenaynin aan gaadhsiinayn dadka heer khushuucduna lunto ogabay haddii cidhiidhigu sii bato soo khushuucdu ma daciifayso haddii naftuba ay ku qabato labada hareeruhu ay isku kaa dhajiyaan laba xoogi hadday hareeraha kaa maraanay dabeed aada ku cadaadiyaan oo aad arrinkaaguba ku ururo walaalkaa ilaaliyo gacanta ha ku gujinin oo sidan dhehoo meel aad ku sujuudo helo marka arrinkaagu halkaa gaadho dee khushuucdii baa lumaysa waliqbaal cala allah iyo inaad ilaahay si toosha uqaabusho aad dhegaysato tii baa lumaysa marka waa si nafisa wey xagga kala horhorayntana waxaadu bilacnaaq qoorta hala sima buuli qoorta dee horayn iyo dambayn baa laga simayaae xagga sare laga simi maayo ile dadku way kala dheerina isku fuud maaye laakiin midna yay laabtiisa iyo qoortiisa hore usoo baxsanaan midna yay dib u ooline siman ha ahaato qoortooda qoorta iyo cidhibta iyo waa meesha dadka inta badan xaggiisa dambe ay ka wada sinmi karta ila faraha way kala dheeraanayaan waxaaduu bilacnaaq marka adaabtii safku waa taa weeye oo waa in la ilaaliyaa oo safkii uu noqdaa mid qurux badan oo cid waliba iska xil saarto oo aan aada loogu hawshoonin oo dadku waxa u horeeya marka la aqiimo ay isu taagayaan ay isu diyaarinayaan waa inuu noqdo qurxinta safka safka qurxintiisa oo si dhaqsaa ah loo qurxiyo taasi aada in la ysaga xil saaro wey وعn abi هurayرaةa radي الlahu عanهu qala qala rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam nebigu waxau ihi khayru صufuufi الrijaali أwaluha sufuufta ragga waxa u khayr badan kuwa u horeeya wa sharuhaa aakhiruhaa sufuufta ragga waxa u shar badan kuwa u dambeeya wakhayru sufuufi nnisaai aakhiruhaa dumarka sufuuftooda waxa u khayr badan kuwa u dambeeya wa sharuha awaluha kuwa usoo soo horeeyaana u shar badan xadiidka muslim baa wariyey waaya xadiidkaa hore markaa iyo kan buu isku sharax ka dhigay waxa uu raaciyey xadiidkaa muslim uu warinayu kaa hore ku kabaya nebiga asxaabta la hadlo wuxu uhi alaa tasufuuna kamaa tasufu lmalaa'ikatu cinda rabbiha war safka miyaydaan u simayn sida malaa'igtu ilaahay agtiisa ay u safato su-aal bay ka weydiiyeen oo waxay dhahaan wakayfa tasufu lmalaa'ikatu cinda rabbiha ilaahay agtiisa siday malaa'igtu u safataa qaala yutimuuna asafa alwala faalwal wayarusuuna asufuuf sufuufta horay buuxiyaan oo ma dhinaato sufuufta hore waana isku dhejiyaan safka waaya dee waad arkaysaa sababta sufuuftii hore raggu ay u fadli badatay waxa weye iyagoo imaamkii ka dhow ka agdhow iyagoo arkaya iyagoo khayrkii usoo horumaray iyagoo dumarkii kasoo fogintaba kuwa dambena waa qof waxay tusinaysaa inuu qofkani habsaamay waxay tusinaysaa inaanu raqbadii u haynin khayrka xagga hore dee uu geli lahaa safkaas u tartami lahaa dadkii maatida ahaa iyo dumarkii iyo ciyaalkii inuu ku haray oo xaggii niweynimada uu kasii durtay dumarkiina de xagga asturnaanta laga gelaya asturnaanta marka ay jamacan la tukanayaan iyaguna mar walba xagga asturnaanta lidalik inkastoo waktigii nabiga calayhi salaatu wasalaam aanay jirin sataaradan iyo tan aynu ku xidhnaa haddana ma xuma oo asturnaanta dumarku ay ka asturan yihiin raggii waa arrin wanaagsan wey oo waanay la soconayaan oo dee way arkayaan oo way maqlayaan laakiin haddana meel nin iyo islaan isu muuqdaan waa hawsheeday leedahay waaya qaala الnawowi low sallat الnisaء bijamaaca laa yarayna الrijaal walaa yaraahuna الrijaal fainahu xiinaئidi yakun khayru صufuufi الnisaaءi أwaluha wa sharuha aakhiruha sheekhu markaa liana alxikma alxukma yaduuru maca cilati qaacidadaa isagoo ka duulaya wuxuu ihi sababta oo u sharbatay safka dumarka ee u horeeya waxa weeye isha isku dhacaysa iyo saragga haddii la kala qariyo raggii iyo dumarkii oo aanay sarkayn dee safkii dumarka ee u horeeyay wuu fadli badan buuri ilaan ciladii markaa is-arag ayaa meesha ka baxday waxa weeye runtii istimbaad wanaagsan wey waxaa laga faa'iidaysanaya dumarkii inay u safanayaan sida raggu u safanayo oo kale mar hadday dee raggii la tukanayaan raggiina safkii waa laga rabaa xagga tartiibta sufuufta ayaa uu markaa tan ka qabtay faa'idatun dadka tartiibtooda saxiixu muslim waxaa ku sugnaa min xadiid ibni mascuud ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaal nebigu wuxuu uhi liyalini waa ficlu amar oo yaadu way go-aysaa hore liyalinii minkum ulu laxlaami wannuhaa ha ila soo xidhiidheen marka aan tukanayo safka hore ha soo galeen ulu laxlaami wannuhaa dadka caqliga leh iyo cilmiga xagga hore ha soo mareen safka hore marka aimadu waxay isweydiiyeen buu yihi carruurtii hadday xagga hore soo marta maxaa laga yeelaya iyo meelihii fadliga badnaa iyo safalawalkii aimada qaarkood waxay yidhahdeen dee xagga dambea loo celin fa kaana cumar idaa ra'aa ghulaama fi safi araju akhrajahu cumar ibn khadaab wuxu aa hore markuu carruur ku arko xagga dambuu gelin jiray dabcan iyadoon la eryayn oo loo hanjabayn dadka qaarkood sameeyaana laakiin nin yaraa loo sheegay loona ragga waaweynba xaggan le adeer halkaa dambee gala wa kariha axmed an yaquuma maca annaasi fi lmasjidi khalfa alimaam in yaryarkii markaa ay halkaa hore soo galaan baa la diiday أن النبي قام الصف أقام الصف فصف الرجاaل وصف القilmاn خلفهم والنساء خلف القilmاn ilaa nebigaa tartiibtaa u sameeyey ragga xagga hore ciyaalka xagga dambe dumarkana way kasii dambaynayaan waaya wadahaba bacduhum ilaa ana man sabaqa ilaa makaanin fahuwa axaqu bih aimada qaarkoodna sidaasay ku tegeen waaba sida shaafici uu qabo dee qofkii xagga hore usoo horeeya hadduu ilmaha yehi sufuuftii hore qabsado noocii waaweynaan iska habsaamaan de waa loo dayn bui leanna xaqa ah, alxaqu liman sabaq xaqa kii usoo horreeyey baa yeelanaya mar hadduu dee ilmihi iyo ilmo mudakara man sabaqa ilaa makaanin fa huwa axaqu bihi bu ahaa xadiidkii walaa yuqiimu axadukum akhaahu min majlisi bu ahaa xadiidkii kale saxiixa ah qofku walaalkii uun ka kicinin meeluu fadhiyo dee kan yariba waa walaalkii un axaadiidtaasi waa caam bu laakiin nusuusta waa la isla akhriyi doonaa kaa caamka ah iyo kaa khaaska ah oo naskaa caamka ahee sheekh uu soo daliishaday shaafici waxaa khaas looga dhigayaa nusuustan kale ee tilmaamaysa in dadku ay tartiib yeeshaan xagga safka oo ragga waaweyne xagga hore maro ciyaalkiiyana ay kasii dambeeyaan saasaana runtii ficla ayaa ku wanaagsan oo marka horeba dhalinyarada xaggaa dambe iska saftaa iyo masaajidka dhexdiisa ay odayaashuna dee usoo dhaqsadaan ay safka hore buuxiyaan adaabtii baynu ku dhex jirnaa jamaca wacan ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaala wuxu uhi صlaytu maعa رasuuلi اللahi صلى الله عليه وسلم nebi maxamed baan la tukaday daata laylatin habeen habeenada ka mid a faqumtu can yasaari bidixdiisaan istaagay faakhada rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu iqabtay bira'sii madaxuu iqabtay min waraa'i xagga dambuu iga qabtay fajacalanii can yamiinihi midigtuu i joojiyey muttafaqun calayh ibnu cabaas radia allahu canhumaa nebiga ayuu habeen habeenada ka mid mida ah, u kuurgalay ukuurgalku waa ukuurgal war maaha kii warka ee waxa weeyaan ukuurgal xagga cilmiga ah. marka habaryartii maymuuna ayaa xaaska nebiga ahayd dabeedna habeenku gurigeeda uhayanayay nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu gurigii habaryartii seexday isagoo nebiga cibaadada uu habeenkii gudanayo eegaya nebiguna wuu daayey ka yaro cilmiga u dadaalaya islaantii dee maxramkiisa ahaydna ay wada joogaan adugu baabkii baynu ugu tegi doonaa insha allahu tacaala salaatuleylka ayaa uu kaga warramay suni wuxuu nebigu akriyay arrimaha halkaasaad ka eegayay markii uu nebigu dahaaro qaatay cibaadadii uu isu taagay sunnaha ahayd buu doonay ibnu cabaas inuu ku xidho kolkaa halkuu iska taagay lahaa dhinaca midigtuu bidixda iska taagay marka rasuulkuna wuu saxayo midigtuu soo joojiyey bira'si min waraa'i kayfiyada u joojiyeyna waxa weeye sidaa riwaayooyinka kale ay tilmaamayaan bukhaariya ka eegi karayso gacanta ayuu sidaa usoo celiyey xagga dambe markaasuu dhegtaa isoo qabtay buuli kolkaasuu sidaa isoo wareejiyey halkan keena gacantiisa ayuu intuu dhegta igu soo qabtay ayuu sidaa isoo wareejiyey isagoon da isdhaqaajinin oo igumuu soo jiyasanin ee gacantu muu dhegta kusoo qabto saasu isna wuu la fahmay dee ismuu geejina ilaa wuxuu doonaya in wax la tusaabay ahayd meesha u joogaybe gamiilku saa igu soo jooji fa akhada rasuulu llaahi bira'si min waraa'i dhegtu soo qabto xaankeena xadiidka mustafaadaadkiisa waxaa ka mida ah ninkani siduu cilmiga ugu dadaalayay ducada nebigu u duceeyey inuu ilaahay diinta fahamsiiyey qur-aanka waa arrinuu mutayste wey salaada inuu egaabo halkan u joogay abeenkaa heeganka u galay waxaa laga faa'idaysanayaa buu sheekhu uhi qof faral tukanaya in lagu xidhan karo sunne waa sidaa uu ku tegey macnaha salaadaa nebigu habeenkaa tukanaya baa faral ahayd salaatuleilkaa faral ku ahaa waxa aynu ka faa'idaysanaynaa ilmaha yar marka xagga dambe la joojinaya inay tahi kolka rag meeshii jooga laakiin haddii uu dee ilmaha yar keligii iyo in isaga qudhiisaba safka lala geli karayo hadduu qofku waa masale la isku khilaafayo soo socotee qofku hadduu xagga bidixda kaga tukado Ehm, idaamka halkuu midigta kaga tukan lahaa way iska ansaxaysa salaadiisubaa laga qaadanayaa buui xadiidka masalo khilaafiya wey sababtuna waana sida jumhuurtu ay qabto madhabkan xanaabilada ayaa arrintaa diidanay waayo ibnu cabaas mu odhanin way kaa burtay nebigu salaadii kusoo celi laakiin wuu saxay uun wixii dhaqdhaqaaqahee salaada maslaxadeeda iyo faa'iidadeeda ay ku jirtaa dhib ma leh ninkani xoogaa buu soo wareegay waad garan karaysaa ninka xaggan ka soo dhaqaaqay xaggan yimi dee muddu in xoogaa buu soo tallaabsaday marka taa macnaheedu waxa weye dhaqdhaqaaqii markuu maslaxadda salaada ay tahay dhibaata kuma jirto salaatuleylka fadligiisa aad arkaysaa maadaamu nebigu daa'imay calayhi salaatu wasalaam salaada sunnaha in jamac lagu tukan karo xataa sunnihii mudlaqa ahaa ayaad halkaa ka arkaysaa salaadan jamac buu ku tukaday nebiga caleyhi salaatu wasalaam ku tukiyey saxaabiga <clears throat> waxaynu ka faa'idaysanaynaa in muadin waxaan leeyahay ma'muumku imaamka uu ka dambeynayo aanu ka horreynayn aanu ka dambeeyo masaladaa kaluu markaa khilaaf alculamaa almashhuuru min madhab alimaami axmed fasaadu salaati alma'muumi ida kaana waaqifan can yasaari alimaami maca khuluwi yamiini haddii midigtu ay bannaan tahay oo bidixda qofkii la tukanaya uu kaga tukado maba ansaxaysa buu sheekh ku tegey laakiin sida markaa jumhuurtu ay u badan yihin baa raajix wa can radia allahu canhu qaala sallaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuu tukaday faqumtu waan istaagay ana wayatiimun aniga iyo mid yaroo agoonihi khalfahu nebiga xaggiisa dambe wa ummu sulaym hooyaday ummu sulaymna khalfana way naga sii dambaysay muttafaqun calayhi waa tartiibtii sufuufta loo habeynayay markay wada tukanayaan ragga caruurta dumarka raggu xagga hore caruurtu way kusii xigi dumarkuna way ka dambaynayaan marka salaad sunnaha buu gurigooda ugu tukaday islaantani nabiga casuumtay calayhi salaatu wasalaam ummu sulaym saxaabiyaadkii qaaliga ahaabay ka mid ahayd anas hooyadiina way ahayd anasta iyadaaba usoo hadiyeysay nabiga calayhi salaatu wasalaam o tiri inankani inan la quuri kara maaha waa inan ka yisaho fariidahe xokayna kuu noqdo ha kuu shaqeeyo nebiguna waa ku liibaanay calayhi salaatu wasalaam ummaddana cilmi badan ayuu usoo gudbiyey markaa gurigu intay casuumtu markuu casuumadii cumay bu hi aan idiin tukado salaad gurigu dee ilaahay uu ku barakeeyo sidii baa dabeedna ay sunnihii iyaguna ugu xidheen aniga iyo inankii yaraa waanu xagga dambaanu marnay buui maadaama ay dee jamac yihiin islaantiina lamay safanine xataa iyadoo inankeedii yaraa ku tukanaya meesha xagga dambey martoo safka ara ayay noqotay waaya taas sidaa markaa waxay tilmaamaysaa tartiibta sufuufta iyo mowqifka dumarku halka uu noqonayo waaya waxaad halkaa ka arki karaysaa dadka in dee cibaadadii haddii loo baahdo in lagu tacliimin karo ficil ahaan oo qofkii marka aad doonayso inaad ama caruurtiiba salaada barto ee eegtabaad odhan doonta salaaddaan tukanaya sunno ah sidaa aan u tukanayo eegtoo iga koobi gareeya ficilkayga ama eh, iyagii oo odhan sunno tukado asixi doonto labada siyoodba banaan jawaazu salaati liajli tacliimi iljaahil wey nebiga tawaaduciisaad ka arkaysa calayhi salaatu wasalaam iyo siduu wax kibiri uga fogaa dumarkuu ajiibayaa caruurtuu ajiibayaa uu la jaan qaadayaa bulshadiisuu ka warhayaa xaaladahooda kala duwan waa xadiidka aynu ka faa'idaysanaynaa kale istixbaabu ijaabati daaci qofka kuu yeedha inaad ajiibayso markaan wax fasahaadi jirin weyn markaan wax fasahaadi jirin gabadhii haddii maxramkeedii iyo ehelkeedii ay joogaan oo yeedhma ay timaado waa la ajiibi karaa maadaama dee maxramkii u joogo allahu subxana wa tacala aclam